بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب waxaynu ku soo jirnay casharkii nasakhiga wayajuusu waxa bannaan naskhulkitaabi kitaabka in la nasakho kitaabkaa hadda waxaa looga jeedaa qur-aanka o dhan hamoodi waa aayado qur-aanka ka tirsan in la nasakho oo bilkitaabi isla kitaabka isla aayado kale oo kitaabka ka tirsanna lagu nasakho aayad aayad nasakhaysa ayaa iska bannaan waayo waxaa lagu gartay way dhacdayba dee sidii labadii aayadood ee shalay aan soo maraynay cashirkeennii hore aayatulmusaabana labadii aayadoodee ilaahay uu aayad ku lahaa laba labaatan ku laba boqol bay ka awood badnaanayaan aayadda kalena ilaahay inagu yidhi labada boqol ayaa boqolka ayaa laba boqol ka awood badnaanaya waa naskhu lkitaabi bilkitaab wa naskhu sunnati sunnada in la nasakho ayaa bannaan bilkitaabi kitaabna loogu nasakho sida xadiidkii saxiixeynka ee shalay aan soo maraynay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaggaa iyo baytulqudus ayuu u jeedsanayey lix iyo toban bilood kadibna ilaahay baa aayaddan qur'aanka ah soo dejiyey ee la leeyahay fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam haddaba fawalli wajhaka markaynu aragno fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam markaynu aragno xadiid bay nasakday aayaddani waa naskhu sunna bilkitaab weeyi xadiidkuna waxa wey de xadiid marka la sheegayo qowl rasuuloo qura maaha xadiidkuye xataa ficilka rasuulka ayaa xadiid ah rasuulku sala allahu alayh wasalam salaada baytulqudus buu ula jeeday ficilkanaaba xadiid ah lix iyo toban bilood buu utukanayey waa xadiid inuu nebi maxamed xaggaa utukaday baytulqudus inuu utukaday kadibna aayadda suuratulbaqara ayaa soo degtay oo lagu nasakhay qad naraa taqaluba wejhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaan doonay waxa weeye markaa haddaba wanasku sunnati bilkitaab weeyi wayajuuzu waxa banaan nasku sunnati sunnaha rasuulka in la nasakho sala allahu calayhi wasalam waa xadiis rasuulka ka sugan ayaa la nasakhayaa bilkitaabi kitaabka oo aayad qur'aana ayaa lagu nasakhayaa wayajuuzu waxa kaloo banaan nasku sunnati bisunna inoomu sheegin taasoo maaha may qoran tahay naskhu sunnati bisunna ma qorna matnigaa qoran miya aniga ima qorna matnigaygan naskhu sunnati bisunna waxa weeye naskhulkitaabi bilkitaab markuu sheekhu lahaa naskhulkitaabi bilkitaab aayad ayad nasakhaysa halkaasuu yihi waxaa looga qiyaasanayaa naskhulkitaabi bilkitaab naskhu sunnati bisunna waa isku deraja ilayneen xadiid xadiid nasakhaya ayaa isna jira matniyada qaarna wayba qorayaanba nasku sunna eh, sunnati bisunna kayganoo kalena maba qorayo nasku sunnati bisunna waa arin banaan isnoo la arkay waa xadiidkii aynu soo maraynay cashirkeennii shalay toole ee rasuulku u lahaa sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur alaa fazuuruuha fa tudakiru laakhira waxaan ahaa kii idinka nahiyey inaad qubuuraha ziyaaratiin ee ziyaarta buu rasuulku yidhi aakharay idin xasuusinay waa guryihiina rasmiga ah ee qubuuraha ziyaarta haddaba nasku sunna bisunna weeye wuxuu xadiidkaa inooga muuqda inuu rasuulku yidhi qubuurtaan idinka nehiyey haddana halkan waxaa ka muuqata inuu ina yidhi ziyaarta waa laba xadiis markaa kan dambeeyey ayaa nasakhaya ka horeeya wayajuusu waxaa kaloo bannaan naskhulmutawaatiri in ad mutawaatirka la nasakho oo bilmutawaatiri mutawaatir kale lagu nasakho mutawaatirku ama ha ahaado kitaab ama ha ahaada sunne mutawaatir mutawaatir lagu nasakhayaa waa arin jira weeyaan oo banaan haddaba tawaaturku waa maxay tawaatur ma leeyahay tawaaturka marka laga hadlayo ma leeyahay tawaaturku tiro yaroo go-an oo la odhanayo intaasaa tawaatur ah intaasina tawaatur ma aha ma la odhanayaa tawaaturku daabit gaar ah oo lagu garan karo oo noocaasa ayuu leeyahay tawaatur soo in badan tawatur culima maynaan maqal almutawaatir ama atawaatur waa kelmad aad u soo noqnoqota labiyo tobanka qodob ee mustalaxa bayska u ah mid ka mida weeye mustalaxa labiyo toban qodob baa bays u ah labiyo tobanka qodob ee mustalaxa bayska asalka u ah ama culimada mustalaxu ay ka duulaan ayuu ka mid yahay waayo xadiidka mutawaatir iyo aaxaad baa loo qaybiyaa soo saa maaha aaxaadka maxaa loo qaybiyaa markaa inuu yahay casiiz iyo inuu yahay mashhuur iyo inuu yahay qariib maxaa loo qaybiyaa waa casiiz iyo mashhuur iyo qariib kadibna waxaa lagu dhuftaa inuu yahay saxiix iyo inuu yahay xasan iyo inuu yahay daciif halkaa marka saddex saddex lagu dhufto sagaal baa kuu soo boodaya sow ma aha xasanka iyo dee saxiixaba waa la ogyahay oo saxiixun lidaati iyo saxiixun ligayrihi xasanun lidaati xasanu ligayrihi labaa kuu soo booday halkaa haddana koob iyo toban sow ma aha xabadii mutawaatirka ahayd baad u keensanaysaa labiyo tobankaa marka la marayo ay bays uga dhigaan ama asal ay uga dhigaan ayaa waxaa jira mutawaatirka marka aan doonayno xadiidka mutawaatirka ah marka aan doonayno ayuu ku jira horta oo lagu sharxaa mutawaatirkuna waa xadiidka dabqadihiisa dabaqaad bay axaadiistu leeyihiin ama dee dabaqaadka sidaba dabaqaadka caadiga ah dabqadda ugu hoosaysaa waa inay noqoto dabqad aan marnaba suurtagal ayna ahayn inay been isku waafaqaan marnaba suurtagal maaha dabqadaasi inay been isku waafaqaan kolka waxaa jira wax berigii hore mutawaatir noqon karayey ayaa maanta aan mutawaatir noqon karaynin soo sidaa ma ogin axaadiista rasuulka wixii maalintii hore mutawaatir ahaa maantana waa mutawaatirun laakiin wararkan jire caadiga ah wax berigii hore mutawaatir noqon karayey ayaan maanta mutawaatir noqon karaynin so uma ogin moobeeladu intay soo baxeen bilaahayaa dhacday waxaa jira mutawaatirka waxaa la eegi jiray roob baa da-ay baa mutawaatir noqon karta roob da-ay ayaa mutawaatir noqon karta waayo kelmaddan waa in laga maqlo dadayna suurtagal ahayn been inay isku waafaqaan kolka waa wadano kala duduwan in laga maqlo maalan wadano kala duduwan oo kale waa in laga maqlaa eh, maraykankaa laga sheegay kal hore maalin heblaaye inuu wax noocaay dhacay eh, haddana halkanaa laga sheegay kal hore maalin heblaaye inuu noocaasi dhacay halkaa kalaa laga sheegay wadano badan oo kala duduwan baa laga sheegay oo dee sida las gaadhsiiyaaba ay adag tahay dee maanta laakiin waad og tahayo haddii xaafadahan hargeysa xaafad kastiba war yar ay soo tuurto oo war ay sheegto warkaasi mutawaatir la odhan kari maayo waxaa loo odhan kara in de arma mobela laysku ballansaday moobeelada armaa lagu wada hadlayoo layidhi hebelow saacadda aynu warkaas ajira nidhaahno way dhici kartaa xisbiyada iyo waxyaabo badanoo la sameeyaa jiro oo ama de halayse sii ballansado ama si kale ha loo wada hadlo mar qura dadka la odhanaya ha waa saas wax dhaceen mutawaatirku kolkaa tiro go-an male oo la odhanayo xadiidkaa toban nin baa wariyey toddobaatan nin baa wariyey boqol nin baa wariyey waxa muhiim ah uun in xadiidka dabqada uu ugu hooseeyo hadda dabqad kasta lama qiimeeyo dabqada u sareeyo lagama hadlayo dabqada dhexdana lagama hadlayo dabqada uu ugu hooseeyo baa laga hadlaya dabqada uu ugu hooseeyo inuu xadiidkani maxay yahay ayaa muhiima in ragga wariyay ayna been marnaba isku waafaqi karin markaasa mutawaatir la oranaya waxa laga yaabaa hadaba xadiidkani inuu dabaqaadka qaarna mutawaatir ka noqdo dabaqaadka qaarna uu gariib ka noqdo gariibku muxuu ahaa xadiidka gariibkii kuu qof quri wariyo saw ma aha culimada qaarkood siday qabaan dee xadiidkeen inamal acmaalu biniyaad bayba ragga qaarkood qariib ka dhigeen waxay ka dhigeen qariib bay ka dhigeen oo cumar binu khataab unbaa rasuulka ka wariyey bay yidhahdeen xaggaa marka la eego ayuu qariib ka yahay inkastoo culimada qaarkood shuraaxda bukhaariga oo kale ay masaladaa ka doodeen isla xadiidkani haddaaba yaxya bnu muciin haduu dhaafo todobaatan nin baa ka wariyey oo xagga haddaad eegto dee waad aragtaa toddobaatankaa nin iyo halkaa lama eegayo dabqadda ugu dadka yaryihiun baa la eegayaa xaalada ugu dadka yar yahay ayuu magacana kula baxaa xadiidku qiimihii uu ku fadhiistaa magaciisu mutawaatir in la odhanayo iyo ah, mashhuur in la odhanayo iyo casiiz in la odhanayo iyo hariib in la odhanayo iyo dabqada ugu dadka yar yahay unbaa la qiimaynaya meel kale lama qiimeynayo wayajuuzu waxa banaan naskhu lmutawaatiri mutawaatirka naskiisa ayaa banaan bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho mutawaatir baa mutawaatir lagu nasakhaya arrinkaasi wuu iska banaan yahay wanaskhu aaxaadi xadiidka aaxaadiga ah in la nasakho ayaa banaan bil aaxaadi mid kaloo aaxaadiya lagu nasakhaana way banaan tahay wa bilmutawaatiri mutawaatirna in lagu nasakhaa banaan ila mutawaatirku wuu ka xoog badan yahaye mutawaatirkii ayaa ka xoog badan walaa yajuusu ma banaana naskhulmutawaatiri halkaa kaygu naskhigiibuu laba jeer qoray naskhu naskhubuu qoray walaa yajuusu ma banaana naskhulmutawaatiri mutawaatir in وبالآحاد حديث آحاد يلغو نسخه متواتر بالا نسخيا oo ka nasakhaya ayaa aaxaadiya lama oranayo sababtuna waxa weeye way kala awood badan yihiin inkastoo masaladaasi ayna mutafaq mas'alada lafteedu mas'alo mutafaqa ma aha in aaxaadi iyo iyo mutawaatirka la oranayo mutawaatirka unbaa aaxaadiguma nasakhi karada walaa yajuusu ma banaano naskhu lmutawaatiri mutawaatir in la nasakho bilaaxaadi aaxaadi in lagu nasakho xadiid aaxaadi ah mutawaatir lagu nasakhi maayo haddaba culimo goormaa naskhiga loo baydhaa asalba goormaa naskhiga loo baydhaa naskhiga markaynu ka hadlayno goormaa naskhiga loo baydhaya oo la odhanayaa naskhi baynu qaadan naskhiga waxaa loo baydhayaa marka labada nas ee aayadda iyo xadiidka ah ama labada xadiis ama labada aayadood ah marka la jamcin kari waayo sabab lagu jamciyo marka la kari waayo welibana aad og tahay waa in qaraa-in la helaayo rasuulka oo kale sala allahu calayhi wasalam waa inuu inoo caddeeyaa inuu kani ka nasakhay oo kale kan ayaa ka nasakhay ama xukun hore jiri jiray waa in xukun kale laga daba keenaa si cad ood ogtahay dee kala dambaynta aayadda dambeysay ee aayadda kale ka dambeysay ama xadiidka dambeeyey labadan xadiid ama aayaddan iyo xadiidkan midka nusuul ahaan dambeeyey waa inaan qiimeyn karnaa oon ognahay sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam labadii xadiis uu inoogu caddeeyey qofna qofka kale ma weydiinayo inay isnasakheen kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur waxaan ahaa mid idinka nahiyey qubuuraha inaad ziyaaratiin ee fazuuruuha hadda ziyaarta fazuuruuha ziyaarta baa layna yidhi waan idinka nahiyeye miyaadan arkaynin labadan xadiis xadiiskii hore ee rasuulku uu ku nahiyey iyo kan uu hadda inagu amrayu ina leeyahay buuqda inay toos isku nasakheen miyaydaan arkaynin dee rasuulkaaba sheegay in horey inoogu diiday haddana inoo ogolaaday saas oo kale waa in qaraa-intaa la helo laakiin haddii qaraa-intaa aan la helin oo siday u kala dambeeyeen la garan waayo ka naasikh iyo ka mansuuqa la kala garan waayo waxaa la samaynayaa tawaquf baa la sameeyaa ilaa inta tabayun la helayo inta la helayo wax lagu lagu kala rajaxo waa in tawaquf qofku uu sameeyaa wayajuuzu waxa banaan naskhu lkitaabi kitaabka in la nasakho aayad aayadaha looga jeedaayo bilkitaabi aayada lagu nasakho wa naskhu sunati sunada in la nasakho bilkitaabi kitaabkao aayada ah lagu nasakho wa naskhu sunnati in la nasakho bisunnati sunnada lagu nasakho wayajuusu waxa kaloo banaan naskhu lmutawaatiri mutawaatir in la nasakho bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho minhumaa labadooda ka tirsan aayaadka iyo axaadiistaba wanaskhu laaxaadi aaxaadigana in la nasakho bilaaxaadi aaxaadiga lagu nasakho wa bilmutawaatiri aaxaadiga wuxuu nasakhayaa waa ka aqweysan yahay walaa yajuusu mase banaana naskhu lmutawaatir in mutawaatir la nasakho oo bilaaxaadi aaxaadi lagu nasakho iyada taa lafteedu waa masale laysku hayo oon ahayn masale itifaaqiya ma aha in sha allahu tacaala cashirkeenu halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam waa cashirkeennii shalay in yaroo aan ka tagnay unbaynu baynu ku dhamaystiranay insha allah cashirka dambe ayaynu dib iskaga dhigan doonaa